الفضائل ما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ فتنة في الذم ثم حجبهم عما أملوه وقطع أطماعهم عما قصدوه بقوله سبحانه وما يعلم تأويله إلا الله jiray oon dhexdeeda innagana maraynay wuxuu yidhi wixii sifaad ah ee macnahooda aan garan weyno lafdigu macnahana waan rumaynaynaa ciddii soo guurisay baanu isaga wareejinaynaa dariiqadaa markaa wixii macnihiisa la garan waayo oo nusuusta ah in laga gaabsado oo laga tawaqufo saasuu taqriirinayey mulaxadaynay hadalkii eh, sheekh maxamed ibn ibraahim al sheekh waan soo gurinay laakiin hadalku mabda'iyan buu saxiix hadalkan muxuuna wixii macnihiisa la garan waayo guud ahaan nusuusta in laga gaabsado oo la daayo oon la faragelinin eh, taasi asal ahaan waa macno asal hadalkii uu marka waday wuxuu marka fajacala alla ibtigaaa ta'wiili ta'wiilka raadintiisa wuxuu alla ka yeelay calaamatan calaamad buu ka dhigay astaan cala azayqi leex wuxuu qalbigiisu leexsan yahay inay calaamad u tahay ayuu ka dhigay yacni inaad ta'wiilka raadiso oo shayga ilaahay khaaska leeyahay xaqiiqadiisa inaad raadiso ama inaad magarani ama mutashaabiha inaad ta'wiilkiisa doonto aan markaadan gaari karaynin ama qaabkiisa aadan u marin taasi alla wuxuu ka dhigay inay astaan u tahay ruuxaasi inuu leexsan yahay qalbi leexsan oo qaloocday wa qaranahu wuxuuna tiqaa'i alfitnati fitna raadinteed fi dammi dhanka dhaleecaynta iyo caayidda iyo ceebaynta wuxuu isku lamaaniyey alla tabaaraka watacaala inaad mutashaabiha ta'wiilkiisa raadiso inaad fitna doonayso waata aayadda hidaayaduu fasiray wuxuu yidhi aayaddu waa tii ahayd ibtiqaa'a alfitnati waibtiqaa'a ta'wiilihi marka ibtiqaau ta'wiil waa ta'wiilka raadintiisa doonidiisa waa doonidda ta'wiilka waxaa lagu cadfay oo lagu lamaaniyey fitna raadinteeda marka taawiilkay raadinayaan mutashaabiha waxay u raadinayaan inay wax fitneeyaan oo dadka diinta ka qasaan oo shaki geliyaan oo dadkii dariiqa saxda ka leexiyaan sidaas way marka mutashaabiha marka raadintiisa waa laga gaabsanay wixii macnihiisa aan la gaari karaynin alla aan loo daynin taasi marka waxay kutusisaa daliilun cala zeeq wey macnaha ayib fajacala alla wuxuu yeelay ibtiqaa'a ta'wiili ta'wiilka raadintiisa tawiilka waa kaan soo fasirnayo hadday bimacna tafsiir tahayna waa la raadin karaa laakiin ariiqa ay ku raadiyaan ahlu sunnuhu waxa weeyaan in mutashaabiha tafsiirkiisa iyo caddayntiisa loo celiyo muxkamka loo celiyo sidaa marka macnuhu ku caddaadoo lagu helo eh, hadduu yahay mutashaabihu xaqiiqat shay sifada xaqiiqadeeda wixii ilaahay gooni la noqday xaqiiqadiisa qur-aanku waxyaaluhu sheegay mustaqbalka imaan doona xaqiiqadooda haddii tafsiirku sidaas yahayna aslanba la raadin maayo oo jidku waaba go-an yahay markaasi lama gaadhi karo markaas macnaha taa kama wada marka wuxuu ka wadaa raadinta ahlu zayqa way ka gedisan tahay raadinta ahlu sunnaha ama ahlulxaq fajacala wuxuu yeelay alla ibtiqaa'a ta'wiili ta'wiilka raadintiisa wuxuu ka dhigay calaamatan calaamad iyo astaan buu ka dhigay cala azayqi ha cala azayqi leexsanaanta korkeeda inay calaamo u tahay buu alla ka dhigay tabaaraka wa tacaala wa qaranahu wuu lamaaniyey oo wuu ku xidhay yani ibtiqaau ta'wiilkii wuxuu ku lamaaniyey oo ku cadfay waayo biibtiqaa'i alfitnati fitnada raadinteeda fi dammi cayda xaggeeda xaggee laysaga xidhay waxaa laysaga ysaga xidhay oo meesha la ysaga lamaaniyey ee laysugu keenay waxa weeye labaduba waa dhaleecaysan yihin fitnada raadinteeduna waa dhaleecaysan tahay ta'wiilka mutashaabiha raadintiisuna waa dhaleecaysan yahay halkaasaa allah tabaaraka watacaala uu isaga xidhay macnaha fidamidu wejiga laysaga xidhay bay kutusaysaa macnaha uma kadibna xajabahum alla tabaaraka wa wuu ka qariyey wuu ka xijaabay wuu ka manciyey camaa ammaluuhu waxay yidhi diilanayeen kuwii ta'wiilka raadinayey doon bay ahaayeen waxay rabeen inay gaadhaan alla tabaaraka wa tacaala wuu ka manciyo wuu ka xijaabay wa qafaca wuu gooyey atmaacahum damacyaalkoodii rabitaanadoodii wuu gooyey camaa shay xaggiibuu ka gooyey qasaduuhu ay u qasteen oo muxuu ahaa muxuu ku gooyey biqowlihi buu ku gooyey uu yidhi allah tabaaraka watacaala tacala subxaanahu wamaa yaclamu ma oga ta'wiilahu mutashaabiha ta'wiilkiisa ma oga ila allahu alla mooye cid kale ma oga inay raadinayaan markii la sheegay ayna rabaan inay gaadhaan waxay diididiilanayaan ee damcayaanee rabaan alla tabaaraka watacaala uma suurtagelinine waa laga manciyo waa laga xijaabayoo waa loo diiday maxaa kutusay in loo diiday wamaa yaclamu ta'wiilahu ila allah walayhi tabaaraka watacala hawl ilaahay uu khaas leeyahay ma gaari karaan saas macnaa marka waa markaan dhahno ta'wiilku wuxuu noqonayaa bimacnaa ya bimacnaa xaqiiqatu shay alxaqiiqa alatii yauulu ilayha shayu fi lmustaqbal saa markaan idhahno tafsiirkaa marno ayay waxay noqonaysaa alla wuu gooyey damacooda waxba ma soconayaan macnaha haddii ka kale la maro ta'wiilka bimacna tafsiir la marana waxay noqonaysaa say rabeen oo macnaha saxda ee mutashaabiha inay gaadhaan ah way gaadhi waayeenoo maadaama ehel ayna u ahayn alla tabaaraka wa tacaala waa ka jaray oo ma siinin laakiin wuxuu siiyey culimmada raasikiinta saasay noqonaysa ayaga waa laga jaray maadaama ayna muta'ahiliin ahayn oo aynan ehel u ahayn dadka raasikhiintaabaa la siiyey tafsiirka saxda ee mutashaabiha inay helaan macnihiisa caddaystaan oo caddeeyaan laakiin qolyahan ahluzayqa ah mutashaabihii inay tafsiirkiisii helaan oo macnihiisa saxdaa gaadhaan bay damceen waa laga jaray waadii waa leanna mutaahiliin maaha ehel uma ah yaani mutacaalimiin waay waa dad yaani waxaynan ahayn iska dhigay waay meelayna gaadhsiisnayna isgaadhsiiyey marka allah tabaaraka wa tacaala waa ka jaray waa markii laysku qabtoo la yidhaahdo wamaa yaclamu ta'wiilahu ila allah waalraasikuuna fi lcilmi ah, ta'wiilkiisa iyaga looma furin tafsiirkiisa iyo caddayntiisa looma furin allah baa garan culimada cilmiga ku xidhiidaysadee muta'ahiliinta ana way garanayaan kuwaas ama iyaga soo maaha loomaba furin alla waa ka goysa waa ka xidhay saasbaa la dhihi hadday macnaha kale tahayna waxay noqonaysaa wamaa yaclamu ma oga ta'wiilahu ila allaahu alla mooyaane xaqiiqada waxyaabaha qur-aanku sheegee dib ka imaan doonee mustaqbalkae heybka ah xaqiiqadooda iyo kayfiyadooda ma oga alla mooye cid kale ma oga ayagii marka waa laga jaro ma ogaan karaan waay kadalika waxaan iyaguna ogaan karin raasikiintuna ma ogaan karaan oo isku mid bay markaa ka noqonayaan soo ma war raasikuunadu markaa waxay bil noqonaysaa jumlo oo ibtidaa'iye ah hadal bilaabanayo cusubsaan shalay soo sharaxnay waalraasikuuna kuwa xididaystay filcilmi ku xididaystay aqoonta u leh shareecada can fiqhin wa macrifatin wa daliilin wa burhaan baa iyagu markaasi ka duulayaan kuwa iyagii yaquuluuna aamanna bihi kullu min cindi rabbina saasay dhahay rumaynay mutashaabiha iyo muxkamkaba labaduba xagga allay ka yimaadeen marka macnihiisa aslan ba lama gaari kara lama yaqaanay noqonaysa macna sidaa marka loo fasiro ayb uma kadibna xajabahum alla wuxuu ka xijaabay xajabahum wuu xijaabay oo wuu ka manciyey wey camaa ammaluuhu waxay yidi diilanahayeen oo inay mutashaabiha macnihiisa gaadhaan ah allah tabaaraka wa tacaala wuu ka xijaabay xaqiiqadiisa inay gaadhaan wuu ka xijaabay wa qataca wuu gooyey asmaacahum damacyaalkoodiina waa jaray damacu waa wax uu ruuxu raadinayo wa damacoodiina waa jaray muxuu ka jaray camaa qasaduuhu waxay u qasteen xaggiisuu ka jaray damcii wixii qasadkay rabeen iyo waxay rabeenna alla waa ka jaray oo uma suurtagelinin biqowlihi buu alla ku jaray subxaanahu uu yidhi wamaa yaclamu ma oga ta'wiilahu mutashaabiha xaqiiqadiisa ama tafsiirkiisa dhabta ah ila allahu alla mooye ayib marka ila allahu haddaad ku istaagtana ood waraasiquuna bilowdana waxaynu nidhi markaasi oo uu istaaggu laazim noqdo waqfku uu laazim noqdo wuxuu noqonayaa ta'wiilku markaa wuxuu noqonayaa bimacnaa xaqiiqatu shay haddii aad isku xidho taawiil aadan waqafka laazim ka dhigin ood xidhiidhisood wasli ku samayso wamaa yaclamu ta'wiilahu ila allahu waalraasikuuna fi lcilmi yaquuluun saa isugu qabatana kelimada ta'wiil macnaheedu wuxuu noqonayaaba laydhi markaa bimacna atafsiir waalbayaan saas qaala alimaamu abu cabdillahi wuxuu yidhi hore aan usoo sheegnay inuu nebiguna ka degay sal lla alay waslam qolyaha iyaga marka laba qole isugu jiraano dad hawaraadisa oo marka horeba muxuu ahaay aan diin u jeedino eh, yani hawada naftooda un raacsan iyo dad laga yaabo inay xaqdoon yihiin laakiin meelaynan gaadhin cidhiidhyanaya waa aalib mubtadi ah oon aqoontiisu sii aan sii qaadnayn ehel uma aha badanuu galay marka <coughs> isagana sidaasoo kale <coughs> qaala imaam abu cabdillahi wuxuu yidhi qaala wuxuu yidhi alimaamu imaamkii wuxuu yihi abu cabdillaahi ahaa axmed ibnu xamed ibnu xambal imaamu ahli الsuna waljamaca saaxibu almadhab madhab alxambali wuxuu yidhi fii qowli الnabiy nabiga odhaahdiisa sal lay waslam uu yidhi wuxuu geeriyooday labadii boqol iyo afartan iyo kowgii culimadii qarnigii labaad iyo qarnigii saddexaad labadaba raggii ka qayb galay waay imaam ahlusunna waljamaaca muctasilada iyo markaan soo soo marno anagi soo sheegnay inay intay dowladda ku guulaysteen inay fikirkooda ka dhaadhiciyaan culimmada sunnada marka in la xiqaabay wuxuu ka mid ahaa marka culimadii la xiqaabay oo adkaystay xilligaa wixii ka dambeeyey ramsi buu u noqday yaani astaan wuxuu u noqday alimaamu axmed caleyh raxmatullah madhabkii saxda ahaa ee saxaabada iyo laga soo gaadhay taabiciinta ee qur'aanka iyo sunnada muctaqadkaasu wuxuu u noqday astaan la fiirsaduu u noqday maadaama uu ku sabray oo loo xidhay oo loo garaacay oo loo dhibay oo isaguna uu mitiday ummaddu intaa wixii ka dambaysay qiimo weyn buu ku yeeshay alimaam axmed caleyh raxmatullah ka horna waa ku lahaa sida abu yacla alqaadi abu yacla fii tabaqaati alxanaabila uu kusoo guurinaya rabiic ibnu sulaymaan wuxuu ka soo guurinayaa oo ardaygii eh, muxuu ahaayey imaamu shaafici ah inuu imaamu shaafici yidhi man abqada axmed ibna xambal fa huwa kaafir ninkii axmed ibna xambal nacaayey waa gaal markaasaa waxaa la yidhi tutliqu calayhi isma alkufri ma nin uun hal ruuxa nacay baad gaalnimo ku sheegi baa la yidhi imaamu shaaficiyow markaasuu yidhi nacam haa oo maxaa dhacay man abqada axmed ibna xambal caanada sunna buuri ninkii axmed ibna xambal nacaayey sunnadii buu inkiray sunnada nabigu diidanay waman caanada sunnata qasada saxaabahu ninkii sunnada yani waxa weye diida oo ka hor yimaadana saxaabadiibuu u qastayba nin saxaabadii maagan waa waman qasada saxaabata abqada nabiya bu ninkii saxaabadii nebiga yani waxa weye far saara ama u qastana ama nacana hadde ninkaasi nebi moxamed sal ly slam buu nacay waman abqada annabiya kafara billahi alcadiim ninkii nebiga nacana ilahay waa ku kufriyey waxaa la yidhahdaa laazim baa la yidhahda lawaazim baa la yidhaahdaayo tani sanay ka dhalatay markuu imaamku ramzi yahay oo diinta iyo sunnada u taagan yahay waxa aad ku nacaysahay hadduusan ahayn dee wax shaksiyo markaa idin dhex maray waxa idin dhex maray masalan waxa weeye ganacsi baad isugu dhacdeen oo xoogaa maaragtay adduunya iyo waxbaa isu kingeeyey nacaysba halkaasu ka yimi maana nacaybka abiiciya kaas laakiin imaam noocaasoo kale a markaad ku nacdo diintiisa ood fikirkiisa ku nacdo bimacnaa isaga ma nacbide waxaad la dagaalsantaha waa fikirku wata waay sooma fikirku watana waa fikirkii saxda aha waay halkaasi marka imaanaysa fainahum laa yukadibuunaka walaakina alظaalimiina biaayaati illahi yajxaduun waay ah, adiga nebi maxameda laguma jeedo adiga kuma beeninayaan kumana ay diidana way ku yaqaanaan laakiin waxay u dan leeyihiin waa aayaadka aada wadato waay marka haddii imaamka diintuu watay saxda ahaydee uu masalahayey ummadda u hor socday ay aada nacdo isaga markaa ma nacbida nacaybku diintu ku socdaa oo min hada albaab buu marka ka imaanayaa gaalnimaduu ka imaanaysa leanna diinta ruuxii naca waa gaaloobaya sooma halkaasay marka imaanaysa ama hadday nacaybku wax shaksiyoodin dhex maray uu yahay marka waa baab kale way macana ayib aarkaasi sugnaantiisa in lasoo la fiiriyo u baahan yahay abu yacla baa fii tabaqaadka xanaabila kusoo guuriyey laakiin isagoo sanad lama ah wuxuu yidhi markaa alimaam abu cabdillaahi axmed ibnu maxamed ibnu xambal wuxuu yidhi fii qowli nabiyi nebiga odhahdiisa sal lay slam uu yidhi ina allaha alle yanzilu wuu soo degi ilaa samaa'i dunyaa samada sakuu u soo degi hadalkaa nebiga sal lay slam baa yidhi iyo hadalkii nebigu uu yidhi sal lay slam wa qowlihi waay wa qowli nebiy iyo nebiga odhahdiisa uu yidhi ina allaha alle yuraa waa la arki fi lqiyaamati qiyaamada dhexeeda waa lagu arki labadaa hadal oo nebiga ka sugan sal ly iyo wamaa ashbaha wixii shabaha oo u eg haadihi aaadiii axaadiistan u eg haadihi alaxaadiida iyo axaadiistan wixii u egba wuxuu ka yidhi imaamu axmed wuxuu ka yidhi muxuu ka yidhi wa nu'minu waanu rumaynaynaa bihaa ayuu yidhi maquuluqowlka kas we qaalada qaalada abu cabdillaahida qaaladaasi qaala alimaam abu qaaladaasi hadalkiisii waa nu'minuda waay saas maana maquuluqowlka waay hadalkiisu wuxuu ka bilan nu'minu laakiin hadalkaa wuxuu ka yidhi iyo munaasabaduu ku yidhi bay intan dhexdii ku saabsan tahay imaam axmed caleyh raxmatullah xadiidka nebiga ee dhahaya alla wuu soo degayaa samada saku soo degaya dhowr xadiid bay ku timi xadiid waa xadiidka mutawaatirka ah ee allah tabaaraka watacaala saxiixaynka iyo keyrka ku yimid markuu laaban yahay habeenka saddex meelood meel ulutuleyl markuu laaban yahay ayuu samada soko usoo degaa xadiidkaasi saxiixaynkii keyrkood baa wariya waana mutawaatir waay sida culimada badan tilmaamayaan duruqdiisa marka la ururiyo xaddu tawaatir buu gaadhaya xadiidkaas waa mid xadiidka labaadoo dhahaya allah maalinta qiyaamada waa la arki doonaa oo kaasi hore wuxuu ka hadlayaa xadiidkaasi nuzuulka sifatu nuzuul buu taqriirinaya soo ma oo ah sifa ficliya yanzilu kayfa yashaa wa shaaa tabaaraka wa waa صifo isagu uu leeyahay صifo sifaadkiisa ficliga ka mida ayb xadiidka labaadna waa xadiidka tilmaamaya ina allaha yuraa fi lqiyaamati alla qiyaamada waa lagu arki doonaa isagana waa xadiid mutawaatir ah waa xadiis fara badan waay saxaabo badan baa laga warinaya xadiidu ru'yat illahi fi laakhira oo isagana saxiixaynka iyo sunanka iyo masaaniidii kulli waa ku qoran yahay xadiidkaasina waa xadiis mutawaatir ah isaguna wuxuu ka hadlayaa eh, caqiide ka mida ah caqiidatu ahli sunna waljamaca oo qur-aankuna sheegay sunnada nebiguna aada uga hadashay salafkuna ay isku waafaqeen oo ah allah tabaaraka wa inay muuminiintu aakhare arki doonaan inay daawan doonaan oo arki doonaan allah tabaaraka wa labadaas arrimood axaadiista ka hadlaysa buu imaamu axmed ka hadlay iyo axaadiista iyaga shabaha oo muxuu ka wadaa marka axaadiisu sifaad oo dhan buu ka wadaa saas way macnaha iyo wamaa ashbaha hadihi alaxaadiia wuxuu ka wada axaadiista sifaatka ku timid alla sifaatkiisa axaadiistaa isagoo ka hadlaya imaam axmed wuxuu yidhi nu'minu waanu rumayn biha iyada waanu rumayn wanusadiqu waanu rumayn biha iyada waanu rumayn rumayn haddaad ka wada dhigto waad heli kartaa haddaad macnaha kala duudana waad heli kartaayo nu'minu waanu qiri biha iyada waanu qiri wanusadiqu waanu rumayn biha iyada waanu rumayn saana waa u kala duwi kartaa waa marka la yidhaahdo alimaan bimacnaa aliqraar laga dhigo ibnu taymiya shekh islam ibnu taymiya kayr rajaxya nu'minu waanu qiri biha sifaadka waanu qiraynaa wanusadiqu waanu rumaynaynaa biha iyada saas way sidaa ay u timid baanu u rumaynaynaa una qaadanaynaa waxba ka dhimi mayno waxba ku siyaadin mayno waxba ka bedeli mayno sidaa ay u timid ee qur-aanka iyo sunnada ugu timid baan u rumaynayna laa kayfa kayf ma jiro qaab ma jiro walaa macnaa macnana ma jiro ah, wuxuu ka wadaa annagoon qaabaynin macnana u sheegin macnana u sheegin hadalka imaamku waa sii socdaa laakiin jumlada laa kayf laa kayfa walaa macnaa jumlada iyada ah daahirkeeda weliba laa macnaada daahirkeeda haddii sidaa lagu wadaayo waxay taageeraysaa fikirkii mufawidada oo sifaadka macnahooda inaan la garanaynin haddii daahirka sidaa lagu wado mufawidadana waa taan soo sheegnayo shalay waa inagii soo sheegnay inay culimmadu yihahdeen waa sharu alfiraq madhab ahlusuna waljamaca ma aha inaan sifaadka macnahooda la garanaynin oo macnahoodu majhuul yahay madhab salaf maaha sidaas daraaddeed laa macnaa kelimada imaamka waa in macno saxa loo helo leanna imaam axmed caleyh raxmatullah hadalkiisuna gadaal wuu inaga tusi doonaa sifaadku inay macno leeyihiin buu sugaya isagii a'immadii ka horraysayna waxay isku waafaqsan yihiin sifaadka in macnahooda la garanayo marka laa macnaa muxuu ka wadaa waayo haddii sidaa lagu yaqaano imaamka fikirkiisa iyo madhabkiisa uu caan ahaa kelimo mushkil ah hadday timaado manhajka saxdaa ah waxa weeye kelimadaa mushkilkaa in loo celiyo manhajkii lagu yaqaanay saas way macana kelimadaa mushkilka ah waxaa loo celinayaa hadalkiisii kala caddaa soo hadda maynaan qur-aanka soo marin mutashaabihiisa waxaa loo celinayaa muxkamkaa loo celinaya soo ma a'immaduna waa sidaa a'immada wixii qowlkoodoo cad oo bannaanka yaalla ayaa asal ah wixii macnihiisu caddaan waayo markaa la fahmi waayo kaas asalka ee lagu yaqaanay baa loo celinaya isagaa laisku fasiraya marka saas daraaddeed walaa macnaa macnaheedu ma aha inuu imaamku diidan yahay sifaatka macnahooda muxuu ka wadaa way marka waxay leeyihiin eh, culimmadu sida u fiican wax weeye in la yidhaahdo laa kayf wuxuu ku radinayaa qolada mushabbihada ah ee sifaatka alle kayfiyada u samaysay ee tidhi sifada waan sugaynaa laakiin sifada makhluuqay u eg tahay ama la mid tahay qoladaa wuxuu ku radiyey kelimada ah laa kayf sifaadka kayfiyadooda ma naqaano haddaana kayfiyadii garanayninna inaan makhluuq ku shabahno sax maba dhici kartaba shay aadan qaabkiisi iyo kayfiyadiisa garanaynin inaad tidhaahdo kanuu u egyahay ma suroobi kartaa horta waa inaad kayfiyada hesho kayfiyada markaad hesho kadib baad midkan uu u egyahay ama uma eg ka dhihi kartaa laakiin haddaadan qaabkiiba helinba uu u yaalay tashbiih ma dhici karo laa kayf marka wuxuu ku shabaha wuxuu ku wuxuu ku radinayaa mushabbihada iyo mumasilada taas waa mid laa macnaana muxuu ku radinayaa laa macnaana wuxuu ku radinayaa qolada la yidhahdo mucailada mu'awilada sifaadka taxriifiyey oo macnihii shaarica may ugu talagalay mooye macno kale u sameeyey wuxuu ka wadaa marka laa macnaa macnaha ay u sameeyeen firaqdan daallada ah ee khaladka ay sifaadka u leexiyeenna macnahaasina ma jiro saas marka maxaa laga wadaa kayf na ma ma shabahan kuwa makhluuqa walaa macnaa macno daahirkaa khilaafsan oo kan firaqu ay keeneenna ma jiro wuxuu noqonayaa muxuu diidaya marka in la yidhahdo istawa bimacnaa sti yani la yidhahdo alistiwa huwa alistiila macnahaasuu diidaya istawa waa sidiise istiila macnaha sax maa yadda in la yidhaahdo yad meehe waa nicmo aa laga wadaa laa macnaa macnahaasi sax ma ah saasuu ka wada wejiga in la yidhahdo waxaa laga wadaa daatada ilaahay baa laga wadaa ma ahe macnahaasi sax ma aha wuxuu marka radinayaa mu'awilada sifaadka diiday taxriifisay macaani kale oo iyaga jeebkooda u sameeyey macaanidaa ay firaqu sameeyeen wey macnaha marka uu radinayo uu leeyahay laa macnaa saas markii la mariyo macnuhu marka waa toosaya saas haddii loo ta'wiiliyo macnuhu waa toosaya macna sidaas weyaan marka labadii qorba wuu ku radiyey almucatila oo sifaatka daahirkooda ka leexinaya laa macnaa buu ku radiyey mushabbiha oo sifaatkii intay sugeen kuwii makhluuqa u ekaysiiyeyna laa kayf buu ku radiyey sidaas macnuhu mustaqiim buu markaa noqonaya macna waxaana sidaa noo geynaya oo hadalka imaamku inaan sidaas u waxayna yeelaya macnihii laga yaqaanay iyo madhabkiisa iyo fikirkiisu kutubta ka qoray oo laga soo guuriyey oo lagu bartay oo uu dagaalamay oo lagu xidhay ayaa wuxuu ahaa inay sifaatku macno leeyihiin macnahooduna uu la yaqaano laakiin aan kayfiyadooda la aqoonin maadaama uu ariiqaas ariiqii lagu yaqaano yahay kelimo mushkil ah hadday timaado macno waafaqaya madhabkiisii baa loo raadinaya marka saas man wahada huwa ariiqatu araasiqiin wey maanaha dadka aqoonta leh ee muxuu ahaay cilmiga ariiqooduna saxsan yahay ayaa ariiqa lagu yaqaana macana waana manhaj runtii la doonayo aalibulcilmigu inuu iltizaamo manhaj aalibulcilmigu inuu ku baraarugo oo iltizaamo loo baahan yaha a'immada saxaabada iyo taabiciinta iyo a'immada sunnada sidoodaba dariiqoodana la yaqaano iska cadyahay wax kasta oo mushkil ah oo soo aroora oo macnihii lagu yaqaanay ka leexsan waa in macnihii lagu yaqaanay la waafajiyo imaam kasta oo dariiqiisa saxsan lagu yaqaano way macana saas weeyaan ayib wuxuu yidhi marka walaa naruddu ma celinayno marka laa man laa kayfa walaa macna saas waa lagu farsamo kayfka marka la diidan yahay kayfka marka laleeyahay walaa kayf ama bilaa takyiif sifaadka alle kayfiye u sheegi mayno macnaheedu ma aha sifaadka alle kayfiye male saa haddaad dhahdo waa khatar sifaadka alle kayfiye male waxa la diidan yahay waa kayfiye aan anagu naqaano waay kayfiye aan naqaano waxaan anfinayno oon leenahay bilaa kayfin waa cilmigeenna iyo garashadeenna aan kayfiyadii garanayno taasi ma jirto ma garanayno wa amaa inay kayfiye leeyihiin shay walba oo jira kayfiyu leeyahy shay walba oo wujuudka jira kayfiye iyo qaab buu u yaallaa sidaas daraaddeed haddaad tidhahda qaab male kayfiye male bimacnaa ma jirto waay maba jirto asal ahaan maba jirto way macana wax kastoo jira waa inuu kayfiye iyo qaab u jiro qaab buu u yaallaa saas daraaddeed waxaan anfinaynen leenahay bilaa kayf waa cilmigeenna kayfiye aan annagu garanayno naloo sheegay ama aan aragnay ma jirto mana garanayno amaa kayfiyada xaqiiqiga sifaatka rabbi ay leeyihiin waa cilmi ilaahay khaas la noqday wayse leeyihiin way jirtaa kayfiya way jirtaa laakiin cilmigeeda ilahay baa khaas laa tabaraka watacala ayib hadalkii imaamkaas sii socda wuxuu yidhi walaa naruddu ma radinayno ma celinayno ma diidin shay-an shay oo minhaa sifaatkaa ka mid ah. ifaadka ama axaadiista ifaatka shay kastoo shay ka mida ma radinayno mana diidayno ayib kulli waa wada rumaynayna lanna ariiq saxiixay ku timid waa wada qaadanayna walaa naruddu ma celinayno ma diidayno shay-an oo minhaa ifaatkaa ka mid ah. ama ifaadkii nuzuulka ama aragtida aakharo ama ifaatka rabi ifaat afcaalka ama ifaat daatka noocay doona ha noqdaan kulli waa wada rumaynana wanaclamu waxaan ognahay ana maa jaaa wixii yimid bihi isaga ana maa shayga jaaa uu la yimid bihi isaga alrasuulu rasuulku uu la yimid xaqun inuu xaq yahay baan ognahay waxaan ognahay oon hubnaa oon shaki nagaga jirin wax kastoo rasuulku la yimid inuu xaq yahay leanna waxaan xaq hayn kama soo fulo wamaa yantiqu cani ilhawa in huwa ilaa waxyun yuuxa saas way maana wax kasta uu ku hadlayo oo sharci ah waxa weeyaan waa waxyi ilaahay u sheegay wax nebi maxamed ka sugani marka sidiisaba ma noqdo baatil ma noqdo waa wada xaq wanaclamu waxaan ognahay ana maa jaaa wixii uu yimid bihi isaga alrasuulu uu la yimid sal lay waslam xaqun inuu xaq yahay baan ognahay walaa naruddu ma celinayno oo ku diidi mayno calaa rasuuli lahi sal lay waslam rasuulka korkiisana wax ku diidi mayno Ah, intuu rasuulku wax sheego oo ka sugnaado ku diiday waxaad sheegaysana ma ogoli maynoo furan tahay ya maya ruux iimaan la uma fura saas maanaa marka kuma celin karno wax nebiga ka sugan sal alay slam mana ka hortegi karno mana diidi karno mana leexin karno wixii nebiga ka sugan waa inaan inaan cala alra'si waalcayn meel aad u socodsiin karna ma jirto saas waa inaan ku qaadanno way macnaha <coughs> waxay tilmaamaysaa arrinta iyada ruuxii sifaadka diida ama leexiya ama alla sifaadkiisa ka casila ama shaki geliya ruuxaasi wuxuu ka dhigan yahay sidii ruux rasuulka radinahay oo kaleeto saas man oo hadalkii rasuulka aan aqbalin oo sidaa ku qaadanin man ayib marka wixii haddaad fahamtana khayr haddaad fahmi weydana sidaa ku rumay walaa nasifu ma sifaynayna buu yidhi hadalka weli imaam axmed hadalkiisaa socda walaa nasifu ma tilmaamayno oo kuma sifaynayno allaha alle sifayn mayno biakara wax ka badan mimaa shay wasafa uu ku sifeeyey bihi isaga nafsahu naftiisa uu ku sifeeyey wuxuu alla naftiisa ku sifeeyey wax ka siyaadsadanoo ka badanna ku sifayn mayno intuu alle isku sifeeyey ama rasuulkiisu ku sifeeyey baan ku ekaanaynaa saas way maanaa wuxuu ka wadaa masalada hadda la yidhaahdo sifaat wa asmaa'uhu tawqiifiya ilaahay sifaatkiisu waa tawqiifi tawqiifiga waxaa la yidhahdaa waa shayga aan ijtihaadku geli karin waayo ra'yi ma galo waxay ila tahay ma gasho a yaani waxa weye intii soo aroortay baa lagu gaabsadaa soo ma salaada duurka soo afar ragcadood maa ma inoo furan tahay inaan ku ijtihaadno inaan ragcad shanaad ku darno ma inoo furan tahay ma inooma furna waa tawqiifi waa afar baa la soo gaadhay shaaricu jideeyey hal xaba kuma dari karno soo ma tawqiifiga waxa la yidhahda marka wixii shareecadu intay keentay aan loo ogolayn in ra'yi uu galo ijtihaad galo waxba laguma siyaadin karo sifaatka rabbiya asmaadiisu waa saas maxaa yeelay allah tabaaraka wa tacaala sifaatka u qalma iyo magacyada u qalma maskax iyo ijtihaad kuma keeni karno soo ma mar haddayna maskax iyo ijtihaad keeni karin intuu sheegtay baa lagu gaabsan intuu nebigiisu u sheegay baa lagu gaabsan wahaakada saas way macana waxba lagu dari maayo walaa nasifu llaha alla ku sifayn mayno agtaro wax ka badan mima wasafa wuxuu ku sifeeyey bihi isaga nafsahu naftiisa uu ku sifeeyey wax ka siyaadsan ku sifayn mayno intii qur-aanka iyo sunnada saxiixa ay sheegtay unbaanu ku gaabsanayna waxay alle ka anfiyeenna waan ka anfinayna waa u diidayna waxay alle u sugeenna waa u sugaynaa wey macana bilaa xadin ayaan sugaynaa wey macana sifaadka rabbi waxaanu sugaynaa oanu rumaynaynaa bilaa xadin xad la-aan sohdin la-aan walaa haayatin iyo meelay ku dhammaadaan iyadoo ayna jirin ah, haayada waxaa la yidhahda waa shayga cidhifkiisa waay meesha uu shaygu ku dhammaadaa haayada la yidhahda xaddana waxaa la yidhahdaa waa sohdinta muxuu ka wadaa wuxuu ka wadaa allah sifaadkiisa markaan sugayno sohdinna u samayn mayno xadna u samayn mayno saas maana maalan alla wuu soo degaa baa lagu soo sifa maaha nuzuulka sifatu nuzuul xad u samayn mayno dhihi mayno halkaasuu ka soo wareegahayaa halkaasuu usoo wareegahayaa muxuuha carshiga waa soo banneeyey ma soo bannaynin kullu daalika waxaasoo dhan geli mayno xuduud u samayn mayno sifaadka rabbi tabaaraka wa xuduud iyo soodin looma sameeyo saasaa lagu ekeeya sidii ugu soo aroortay baa lagu lagu gaabsadaa macanaha sidaas weya ayib <clears throat> yani waxaan ku socodsiinaynaa weeye laysa kamilihi shayun وهو السميع البصير وصف معنا وح إلهي لم إذا مجر صفات مخلوقة أيام ليه كرنا حتى يعرف إيه إيه كأي عشي كرنا لكن الله صفات كيس تبارك وتعالى هل كسلوه قابسا ليس معها من كمثله الله وح لم إذا شيء شيء نموصا شيء لم إذا ألا مجر مرها دوسا شيرين وح الله لم إذا تيا لوغا قياس قادا ويمر مركي صفة الله صمينا أما اجتهاد يسو مال أنواع إناد وحسابتات قدشت wax la mida ah hadduusan jirin meella loogama qiyaas qaadan karo marka laysa ka milihi shayun wa huwa alle assamiicu midka maqalka badan we albasiiru ee haddana aragga badan imaamka hadalkiisa wadi socda wa naquulu waxaan leenahay buu yidhi imaamu axmed kamaa qaala siduu alla yidhi baan leenahay buu siduu alla yidhi baan leenahay muxuu ka wadaa siduu isagu yidhi oo naftiisa ka yidhi oo isagu isku sheegay baan annaguna dhahaynaa oo muxuu yidhi laysa ka milihi shay-un wa huwa asamiicu albasiir sifaadkiisana wuu sugay iyo asmaadiisa yacni waxa weeye masiil iyo nid iyo nadiirna wuu iska anfiyey oo isu diiday intaasaan ku egnaaway annagana sifaadkana waan sugaynaa cidda la shabahda ama la midana waan anfinayna waan diidaynaa way macana wanaquulu waxaanu leenahay kamaa qaala sida uu yidhi kamaa qaala allahu can nafsihi wa siduu alle naftiisa ka yidhi isku sifeeyey baanu annaguna dhahayna way macana wanasifuhu alla waanu sifaynaynaa bimaa baan shay baanu ku sifaynaynaa wasafa uu ku sifeeyey bihi isaga nafsahu naftiisa uu ku sifeeyey hadalkiinbuu sii cadaynaya wuxuu naftiisa ku sifeeyey baan ku sifaynaynaa hadalkaasi wuxuu fasirayaa kelimadii aan soo marnay ee laa macnaa ahayd laa macnaa kama wadaynu nidhi sifaatku macnahooda lama yaqaano maxaa yeeley haddaan macnahooda lama yaqaano uu ka wado sida ra'yiga mufawidada ay tahay hadduu sidaasoo kale uu ka wado muusan dhaheen wanasifuhu bimaa wasafa bihi nafsahu saas way macana marka sifadii iyo macnaheediibaa allaan u sugaynaa waay madhabka imaamku kaas waay ayib sifaadka rabbi waanu sugaynaa sigudoodana wax dhiba kama qabna way macana ah, ayib yani qur-aanka iyo sunnada un baan ku egnaa maxaa loo yidhi saxaabada iyo dadka raadkooda raacay maxaa ahlu sunno loo yidhi lianna sunnaday raacaan waayo dariiqii nebiga laga soo gaadhay iyo qur-aankay ku egyihiin saas way macana ahlul waxaa loo yidhi wixii la guuriyo lasoo naqliyey bay raacaan maskaxdoodii caqligooda intay isticmaalaan wixii ma daba rogaan sida firaqoo kaleeto laakiin raadkay raacaan ah. ahlul waa raadraac raadraac waa asxaabu lxadiid waxaa loo yidhi xadiidka nebiga ee sugan baa wax walba kala horeeya wahaakada salaf waxaa loo yidhi lianna saxaabadii iyo dadkii ka horreeyey bay dariiqooda raacaan waaladiina tabacuuhum biixsaanin waay magacyahaasoo dhan waxay kutusayaan hal xaqiiqay ka turjumayaan magacyahaasoo dhan hal xaqiiqay ka turjumayaan macana sidaas weeyaan wanasifu waanu sifaynaynaa bima wasafa bihi nafsahu marka nin ilaahay sifaadkiisiibaa sugila oo liqila oon ka dhaadhicilaayihiin oo ku talaacubahayo ku ciyaaraya oo wadaad waa dambe yimid fikirkiisa rumaysan ahlu sunnaan ahay waa beentaa dheh haddaad ahlu sunna tahay sunnada raac soo ma ila wuxuu sheegay shawn ma low yucfa annaasu bidacwaahum la dacaa rijaalun amwaala annaasi wa dima'ahum sula nabi sal ly slam a hadday wax walba laiska sheegan karo rag baa xoolo rag leeyahay iyo dhiiggooda iska sheegan laha oo intuu faraq ku qabsado dhihi laha anagaa adiga dhanba anaa kule xageed ugu yeelay caddaynkeen in la yidhahdo ma xoolahaaga anaa iskale caddaynkeen waa in la yidhahdo wadaadka iyo ahlu sunna waljamaacan haye ku dagaalamahaya waa in la yidhahda caddee ah, walakina alyamiin walakina albayinata cala almuddaci ninkii wax sheegtay waa inuu caddeeyo ah, gaalaad salka ku haysaa gaalaad ku hiilinaysa gaalaad la socotaa iyadaa hubka ku siinaysa waxaad tahay muxuu ahay suufi qubuurta caabudaad tahay ashcari dariiqiiba ka baxsan baa tahay ahlu sunnaana hala sutagan dee naga dhaadhici waaye ma gelaysaa dadka ma gelayso ma weligaaba adigu bililiqayso magaca boob laakiin bililiqa xaggee gaadhi doonta bililiqo meel fog gaadhi doonmayso saas maa marka magacan waa magac ahlu sunna sunnadii nebigiiyo dariiqay raacaan iyaday ku egyihiin ra'yi iyo caqli ma geliyaan jamaacana waxaa loo yidhi way ku midaysan yihiinoo furqo iyo khilaaf ma leh furqada iyo khilaafkay la dagaalamaan dariiqaasay dadka ku mideeyaan saasaa laga wada macna laa natacaddaa ma gudbay nebu yihi imaamku daalika arrinkaa gudbi mayno wixii ilaahay ku sifeeyey naftiisa oo qur-aanka iyo sunnada ku sugan ma gudbayno ma tilaabayno dhinacna u dhaafi mayno ila waa xuduud sooma soohdin alla dejiyey wey qur-aanku dejiyey wey sunnadu dejisay wey waman yatacadda xuduud allahi sooma ulaaika hum aalimuun xuduudda lama tilaabo intii shaaricu dhigay ku ekow walaa yabluguhu alla ma gaadhayo damiirka huda alla u celi walaa yabluguhu alla ma gaadhayo wasfu lwaasifiina kuwa sifaynaya sifayntoodu ma gaadhayso alla tabaaraka wa tacala ma gaadhi karto allah tabaaraka wa ruuxii isku dayo inuu tilmaamo oo sifeeyo marnaba si kasta hadduu u dadaalo alle xaqiiqadiisa ma gaari karo sifayntiisu kama turjumi karto si kasta cibaaro kasta aduu isticmaal waa kii xadiidka nebigu aha sal lay slam ducadii laa nuxsi hanaa'an calayka saasay macana allow kuguma koobi karno ruux kastoo sifeeyooo ammaanaba wixii alla uu mudnaa iyo wuxuu yahay waa ka sokeeya xaqiiqada ma gaari karto saas macana marka walaa yabluquhu alla ma gaadho wasfu lwaasifiina kuwa sifaynaya sifayntoodu ma gaadho oo ma gaadhi karaanoo xaqiiqadii ma gaadhi karaan saas wey macnaha wuxuunbay uun ka tataaban karaya sifo alla lagu sifeeyana macnuhu isagu sheegtay baa ugu fiican intuu sheegtay ku sife ku tilmaan ku ammaan wax kale ha u gudbi nu'minu waanu rumayn buu yidhi bilqur'aani qur'aankii baanu rumaynaynaa kullihi dhammaantii muxkamihi midka manihiis midkiisa macnuhu macnihiisu iska muxkamihi muxkami qur'aan waa qur-aanka kiisa macnihiisu cad yahay waanu rumaynaynaa wa mutashaabihihi midka macnihiisu qarsoon yahayna waanu rumaynaynaa midka macnihiisu qarsoon yahay oo laba mid ah qarsoodi aan la gaadhi karin oo ilaahay cilmigeeda khaas leeyahay sooma kaasi rumayn uba waa cilmulhaybka alla khaaska la noqday ama mustaqbalka waktigeedii alla xaqiiqadiisa loo tegi lahaa aan la gaadhin sida arrimaha aakhariya wixii ku saabsan mutashaabiha labaadna waa kaan soo sheegnayo waa mutashaabih macnihiisa la gaari karo oo nisbi ah dadka qaar baa garan qaarna way ka qarsoon tahay laa yaclamuhu kaiirun min annaasi soo ayib kaiirun min annaasi dadka qaar baa garanaya soo ma qaar ka garanayana waa raasikiinta marka mutashaabiha labadaas waa macnahan soo marnay aada u sharaxnay wanu'minu waanu rumayn bilqur'aani kullihi dhammaantii muxkamihi midka macnihiisu istacad yahay wa mutashaabihihi iyo midka macnihiisu qarsoon yahay ee cadayntiisu uu u baahan yahay daliil kale ama nas kale ama qur'aan kale ama xadiis in lagu caddeeyo kaas iyo midka macnihiisaba ilaahay qarsaday oo uusan cidna ugu talagelin inay ogaadaan intaba waanu rumaynaynaa wa qur-aanka o dhan baanu rumayn oo yani waxa weeye kullu min cindi rabbina wa waalraasikuuna fi lcilmi yaquuluuna kullu min cindi rabbina والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا kulli waan wada rumayna w xagga rabbi bay ka wada yimaadeen muxkamka iyo mutashaabiha siday isugu fasirayaan waan soo sheegnayo hadduu yahay mutashaabiha macnihiisa la gaadhi karo waxay ku gaadhaan inay mutashaabiha celiyaan oo muxkamka u celiyaan leanna muxkamka asal ah aayaddu waata sheegtayoo muxuu ahaayey minhu aayaatun muxkamaatun hunna umu lkitaab baa la yidhi hunna umu lkitaab aayadaha muxkamaadkaba yaa kitaabka asalkiisii ah haddii shay faraca farac uu dhinac u baxo maxaa la sameeya soo asalka laguma soo celiyo farac sideedaba asalkaa loo celiyaa laanta geedka iyo caleentiisa jiriddaa loo celiyaa haddaad doonayso shay inaad ogaato yani xididadiisii iyo aftirkiisaa lagu noqdaa qur-aanka marka kiisa muxkamkaabaa asal ah kiisa mutashaabihaana waxa uu ku cadhaanayaa in muxkamkii loo celiyey halkaasaa tafsiirkiisii caddayntiisa laga helay gooni loolama rooro oo mutashaabiha un haddaad gooni ula cararto faama aladiina fii quluubihim zayqu nimankii lagu soo dhaleeceeyaad noqonaysaa marka macna saas weya ayib walaa nuziilu ma zuulinayno walaa nuziilu kama zuulinayno kama tirayno canhu alla xaggiisa sifatan sifo oo min sifaatihi sifaatkiisa ka mida ka zuulin mayno u diidi mayno sifo uu isagu sheegtay inaanu diidno oon u diidno oon ka inkirno maya lishanaacatin lishanaacatin foolxumo daraaddeed ugu diidi mayno oo ka zuulin mayno foolxumo daraaddeed uga zuulin mayno oo shunnicad la foolxumeeyey foolxumayn la foolxumeeyey sifadii baa intay qabsadeen nimankii falaasifada ah iyo mutakalimiinta ah bay qaleecayn iyadiiyo dadkeedii dadkii rumeeyey iyo iyadiiba waxay kala daaleen ceebayn iyo dhaleecayn iyo way muxuu ahaay aad bay u foolxumeeyeen xaqii haddii cibaaraad xunxun iyo hadallo xun inta loo isticmaalo xaqa toosh lagu shido oo xaqa cibaaraad xunxun loo isticmaalo oo la fool xumeeyo wejigiisa xaqu waa xaq cibaaro xunoo loo isticmaalayna ma xumayso ma muxuu ka wadaa firaqda dariiqa ka luntay sida mushabbihada iyo nimanka taxriifiyey iyo mucadilada iyo qolyahan sifaatka diidan oo dhan sifaadka dadka rumeeyey ee sidii qur-aanka ay ugu yimaadeenee saxaabada looga dhaxlay u rumeeyey magacyo xunxun bay u bixiyeen marka magac xun haddii lagu bixiyey xaqa ma ka carari maya magac xun oo loo bixiyey oo lagu saaray xaqa uga carar saas way macanaha maalan waxay yidhaahdaanoo ahlu sunnaha ay u yaqaanaan mujasima kutubta qaarkood arkaysa mujasima ilaahay bay jidh ka dhigeen bay ka wadaan jidh bay u sameeyaan mujasima magacaasay leeyihin mar waxay dhahayaan xashawiya qaalat alxashawiyatu haddaad ku aragtay kutubta mutakalimiinta iyo ahlulfiraq qaalat alxashawiyatu haddaad ku aragtay ahlu sunnahay ka wadaan yani xashwiga waxaa la yidhahdaa waa cubid shay la cubo oo meel lagu cubo xashawiye waa hadal macnaha cay aw hadal macnaha aflagaada meel kaga dhac wey macna ayib mumasilana way dhahay كوي إله خلق جيسا أو إكيسيي كوي إله خلق جيسا كشبهي ورب كرمان كشبهي وحيب ليهنا دابت صفات السلطان إله خلق جيسا كشبه صفات السجدة وحي كاللازميا صفات السجدة وحي كاللازميا التشبيه بكاللازميا ثلاث برادية بي أولهان مجسمة أولهان طيب وحمد الله مشبهة أولهان مجسمة أنا وحي ككينين haddii allah tabaaraka watacaala la yidhi gacan buu leeyahay oo muxuu ahaaye muxuu ahaay wuxuu leeyahay weji buu leeyahay oo nusuustu sifaatu daadka ay sheegtay waxay yidhaahdeen kuwaa sugideeda aad sugteenna waxaa ka dhalanaysa alla inuu jir yahay sida jirka basharka oo kale saas daraaddeed haddaad sugteen mujasimaad tihiin halkaasay ku arooriyeen cayda noocaas iyo marka aflagaadada xaqa iyo sifaatka loo geysanayo daraaddeed sifo ilaahay leeyahay uga zuulin mayno inkirina mayno weligiinba idinku caaya sooma weligiinba waxaad doontaan sheega way macana nin caysamay sooma afkiisu afkiisu isagu ku yaalla sooma nin caysamay cayda iyo afku ku caysamay isagu ku yaalla amaa xaqu waa xaq magac xun ku sheega dadka laqab xun istilaax xun u isticmaal awn ku taalaba saas way macana zamakshari zamakshari imaamkii muctaziliga ah kitaabkan tafsiirka iskale ayaa ka mid ahaa raggii muctasilada ahaa marka wuxuu leeyahay gabay uu leeyahay qad shabahuuhu bikhalqihi fatakawafuu fatakawafuu fatakawafuu shunca alwaraa fatasataruu bilbalfaka bilbalfaka yacni waxa uu leeyahay ahlu ka wada ilaahay bay khalqigiisa ku shabaheen markaasaa waxay ka baqeen dhaleecaynta khalqiga ka imaanaysa markaasaa waxay ku carareen balfakay ku carareen balfakada waxaa laga wadaa bilaa kayf bilaa kayf baa masji lagu sameeyey markaasaa hal kelima laga soo saaray waa mid sida maalan basmaladoo kaleeto basmalada bismi illaahi basmala la yidhaha laa xawla walaa quwata ila billah xawqala la dhahy balkafada wuxuu ka wadaa nin wuxuu ahaa luqawi ahoo culimmada luqada loogu noqduu ka mid zamaqshari lakiin in imtixaan u ah oo kitaabka tafsiirkeed aragteen kitaabku waa kitaab tafsiir ahoo jawaanib badan oo cajo badan leh laakiin ictizaalkii fikraddii muctasilada buu wuxuu u geliyey si qarsoodi ah afkaarta muctasilada nin daqiiq u yaqaano mooye ma fahmi karo si qaabkuu kugu gelinayo ninku hadduu yaani aqoon u leeyahay luqadda uu aqoon fiican u leeyahay si qarsoodi abu wax walba kuu gelin karaa kelimuu kelim wax kuu hoosgelinaya ibnmunayir buu ahaa ninkii yidhi muxuu ahay ictizaalkii kitaabkiisa ku jiray waxaan u qaatay buu ihi muxuu ahay minqaash minqaash bahalkan muxuu ahay qodaxda iyo lagu dhiraandhiriyo intaan u qaatay baan dhiraandhiriyey buui markaasaan mid walba bannaanka usoo saaray buu rag baa ka dambeysay zamakshari marka yani halkaasuu maro wuxuu yidhi ilaahay intay khalqigiisa ku shabaheen baa markay baqeen in la eedeeyo la war ilahay baa khalqigiisa ku shabahen baa waxay ku carareen bilaa kayfin bay ku carareen bilaa kayfin sifadii bay sugeen war waa shabahdeen maya bilaa kayfin bilaa kayfinta marka dadka unbay kaga carareen tashbiih bay sugeen buu leey adiga ma zamaqshari warkiisaaad uga carari sifa ilaah war zamaqshariyo adaasi wax kaa yimi zamaqshariyo fikirkaa waa fikirka ictizaal caydaaduna waxba yeeli mayso sunnada iyo dariiqeeda saas way macana ayib eh, waxaa la mid ahaa masalan alimaam shaafici caleyh raxmat ullah eh, muxuu ahaaye dad baa waxay yidhahdeen shaafici waa raafido raafidi waay raafidi waa shiicada shaafici waa shiici baa ayib markaasaa wuxuu yidhi in kaana rafdan xubu aali muxamadin falyashhad isaqalaani anii raafidi ah. haddiiba aalkii nebigi qaraabadiisii oo la jeclaado ay shiicanimo taho raafidinimadu ay sidaa tahay ha ogaadeen jin iyo insiba inaan raafidi ahay sooma ha ogaadeen iyo insi raafidi baana macnaha wuxuu ka wadaa haddii xaqa raafidi lagu noqonayood ka wadaan xaqii baad qaadato nebiga aalkiisi baad jeclaatay raafid lagu noqonayo sidaasaan ahay wa saas man ayib waxaa la mid a nin kaleeto isagana yidhi in kaana nasban xubu saxbi muxamedin falyashhad ihaqalaani anii naasibii nawaasibtuna waxay ahayd nimankii saxaabada necbaa oo ahlubeyt muxuu necbaa muxuu ahaayey saxaabada necbaa haddii saxaabada nebigoo la jeclaado ay naasibinimo tahay oo naasibi ku noqonayo insi iyo jinni ha ogaadeen naasibi baan ahay sidaasaanan ahayba saas maa marka adiga khaasatan waayahan dambe haddii xaqa aada loo caayo lagu aflagaateeyo oo miidiyaha lagu isticmaalo oo toosh lagugu shido oo tidhaahdo war wallaahi meeshani waa meel sallao ah, iska fakato cararto markii horeadaan meesha wax ku hayn sooma yani waxaa lagu leeyahay waa mutaarif mutaarif waa xag jir wa muتazamid usuuli wahaabi baa lagu leeyahay ah, wahaabiyo ah, waa asal raac waa xag jir waa burladuur waa maraku dheg arrimadaasa wax idinka yihi waxaa laga hadlay muxuu yahay waa dadka xaqa doonaya kitaabka ilaahay iyo sunnada nebi ayagaa xaq u leh caalamkan inay ka taliyaan dasaatiirtan baatilka ee dejisatayna gaala dejisatay meesha ka saara diin ilaahay geliya xag jir baa tihi wahaabiyaa tihi mara ku dheg baa tihi caalamka waad ka dambaysaan waxba fahmi maysaan sidaaba naga dhiga haddiiba sidaa lagu noqonayo kitaab ilahi ha lagu dhaqmo waaba nahayba bal idinku meel geeya soo ma masaladu taa wey marka marka sifaatkii rabbi baa la sugahayaa haddayba dhaleecayn iyo ceeb noqoto qur-aanka iyo sunnadu sugeen ha ahaataba saas kuwa danba ka dhig haddaad rabtaan laakiin annagu marnaba ka zuuli mayno inaan dariiqaa haysano wy man saas wy man lishanacati lishanaacatin sunnicat saasuu ka wada yani waxa weye bilmunaasaba yani xaqu isaga oo xaq ah baa haddana tacbiirka haddii la haleeyo laga yaabo dadka in lagu diri karo بل شيء هذا عبارة عن هذا عبارة عن كعب برتنا أمه أموقني هذا عبارة ونكسن كعب وناك بأمه أموقني باطل كمربع عبارة ونكسن لو عبير كرام مركزه حق أمه قنكرة حقين مربع عبارة إنت لا جهل ليه وباطل أمه قنكرة لكن حق جديد سيد أسمع وعيد هذا من اللي هذا ظهير الدين معكر الشافعي علماء القرن جي شنابوها ومثل علماء الشافعي هذا بيت ولا لا بيت صدق بيت هذا وعليه في fii zukrufi القول تزيين لباطله والحق قد يعتريه والحق قد يعتريه سوء تعبيري تقول هذا مجاج النحل تمدحه وإن ذممت فقل قيء الزنابير مد مدحا وذما وما غيرت من صفة سحر البيان يري الظلماء كالنور سحر البيان يري الظلماء كالنور وحيري هذا مركز قرحينش هذا الك قرحين تيس تحدي سواح كتيرة باطل لقرحينه هي حقا نوح به كرتين وكوي ما ده عبارة لحمي سوء تعبير عبارة ولا جهل لي مثال بحية وحقيب لتقول هذا مجاج النحل تمدحه مرك كهذا الأمان رتوح لا لا شنيدة تفطي وشيء شنيد تفطي وأفكي ذكيمك صوما وأمان مركا هذا ربط كي إنا العيدنا وحبيه وإن ذممت فقل قي الزنابيري هذا عير ربطنا وحبيه وشنيدا منتج يا رواي صبا ذما ومدحا وما غيرت من صفة وعي أمان واحد صفات بدشينا مجرم وحجر السحر البياني عبينت السحر كاذو yuri dalmaa kanuuri mugdiga ayuu iftiin ka dhigi ah, bayaanka sixirka yani bayaanka iyo fasaaxada iyo balaaqada yani marmar buu wuxuu kugu dabarogahayaaba xaqii buu kugu dabarogi mugdigii buu iftiin ka dhigi iftiinkiina mugdi buu ka dhigi waa halis ah, saas wey maana marka wuxuu ka wadaa adiga haddaad shayga dhaleecayn rabtana magacaa laga hadleeya ah, waa malab malab waay laakiin haddaad tidhaahdo waa mantagjini soo magacii lagama hadlaya hormamantag baad adigu cabbi maya laakiin haddaad tidhahdo waa shay macaan oo daawo ah oo shinnida afkeeda ka yimaada soo soo soo soo magac fiican iyo sifo fiican maada siin waa saas wey marka marka talaacubka musطalaxaadka iyo haddaad eh, ruux mabda' la tahay ma didiso ruuxa waxaad doonta adugu sheeg anigu mabda'aygu waa ku qanacsana laakiin adugu warkaa doonta tirid manaa sidaas wey haddii wahaabi lagu yidhaahdo wahaabi waata haddii wahaabi lagu yidhahdo wahaabi waata yani waxa wahaabi maa la yidhaha nisbatun ila alwahaab waay kii allaha wahaabkaa loo tiiriyey adigu soo addoon ilahay ma tiid wahaab waa ilaahay magaciisa waay haddii wahaab uu yahayna ka loo nisbeeyey waa kii alla loo nisbeeyey baa tahay haddaan wahaab laguu nisbaynin ma shaydaan baa laguu nisbayna maxaad uga carari haddii dhaleecayn laga wado oo madhabkaaga iyo fikirkaaga iyo tawxiidka iyo sunnada lagu dhaleecaynayo wahaabi baan ahayd maxaad uga fiirtay ayagu waxay rabeen markay wahaabiye u bixiyeen inay sheekh maxamed ibn cabdiwahaab caleyh raxmatullah ay saaraan oo yidhaahdaan wahaabi dhahaan laakiin ilaahay bal siduu uga duway u fiirso maxamed ibnu cabdilwahaab mayna dhihine wahaabiyay dhaheen nisbatun ila alwahaab waana wahaabiye oo ilahay bay u tiirtay rabbaani oo kale raxmaani oo kale wa haddii raxmaani iyo rabbaani lagu dhaho maceebbaas ma dhib baad ka qabtaa asagu wuxuu doonaya ha ka warso laakiin adiga isaga socotaa madhab fikirku waa sax hadduu ku sax yahay tibal waa kii ninkii dhihi jiray almulla cimraan ibnu radwan ridwan ashaafici culimada shaaficiyada ka mid ah ayaa wuxuu leeyahay abyaad uu arrintaa iyadaa uu kaga hadlay oo wuxuu yidhi in kaana taabicu axmeda mutawahiban faana almuqiru biannanii wahaabi anfi shariika can ililaahi falaysa lii rabbun siwa almutafaridi alwahaabi laa qubbatun turja walaa wahanun walaa qabrun lahu sababun min alasbaabi waa hagaajiyey jazahu allahu khayra wuxuu leeyahay haddii nebi maxamed oo la raaco ay wahaabinimo tahay waxaan qirayaa inaan wahaabi ahay shariig ilaahay wax la wadaaga ayaan diidayaa buuri cid ilaahay wax la wadaagtoo baryadiisa la wadaag ayaan diidi rabbi aan isaga ahaynna mabalihi waa midka gooni la'a ah, wax kasta wahaabkana ah qubbad qabri ka dul dhisan oo la rajeeyo ma jirto wasan iyo sanam la dhisay oo la caabudana ma jirto qabri sabab uun dad wax ku tari karana mali ma jiro intaa haddaad igu tidhaahdeen wahaabi baan ahay wahaabi baan ahay saa ku daaya soo saas ma ila wahaabinimadu maxay ku tiri wahabnimadu waxay ku timid dariiqooyinkii markii la yidhi war ilaahay kayrkii ha caabudin iska daaya qubuurta geedahan aad barakaysanaysaan wadaaddadan dhintay eed caabudaysaan xaqii rabbi eed leexiseen daaya markii la yidhi baa waxaa la yidhi wahaabiyat halashaani in dadka suurada loo xumeeyo tan wey macana marka ujeeddadu waxa weeye walaa nuziilu ma zuulinayno canhu alle xaggiisa ka zuulin mayno sifatan sifo oo min sifaatihi sifaatkiisa ka mida ah. lishanaacatin fool xumayn darteedna uga zuulin mayno oo shunnicad la fool xumeeyey magaca iyo cibaarado la haleeyey oo lagu fool darteed annagu ka tegi mayno saasaan u haysanayna walaa natacaddaa ma gudbayno alqur'aana qur'aanka gudbi mayno walxadiida iyo xadiidka gudbi mayno qur'aanka iyo xadiidka ayaanu ku egnahay walaa naclamu ma ogin kayfa sidee buu ahaaday kunhu daalika kayfa sidee buu ahaaday kunhu daalika arrinkaa xaqiiqadiisu kunhiga waa xaqiiqada iyo maahiyatu shay iyo xaqiiqadiisa la yidhahda wuxuu ka wadaa sifaadka rabbi xaqiiqada kayfiyadoodu u taalla ma ogin waa masaladaan ka soo hadlayna bilaa kayfin markaan leenahay waxaan anfinaynaa ma ogin kayfiyada sifaatka saas maana walaa naclamu ma ogin kayfa sidee buu ahaaday kunhu daalika arrinkaa xaqiiqadiisa iyo kayfiyadiisa macnihiisa waanu garan laakiin kayfiyadii qaabku u yaalla ma naqaano ila bitasdiiqi rasuuli rasuulka rumayntiisa mooyaane wa tahbiiti alqur'aani iyo qur'aanka sugidiisa mooye rasuulka wixii ka sugnaadoon rumayno iyo qur'aanka sugiddiisaoo wuxuu uu suga aan qaadanno labadaa waxaan ahayn mooyaane wax kaleeto ee muxuu ahaay ma ogin wey macnaha si kale kuma ogaan karno qaala wuxuu yidhi alimaamu imaamkii wuxuu yidhi abuu cabdillaahi ahaa maxamed ibni idriisin ashaafici aimmadii ah, sunnaduu ka mid ahaa alimaam ashaafici caleyh raxmat ullah min ashhari culamaai sunnu ka mid yahi Ah, madhabkan hadda aan taqriirinaynana culimadii u khidmeeyey buu ka mid yahay caleyh raxmatullah ayb abaal badanna ummadda waa ku leeyahy imaamu shaafici wuxuu yidhi aamantu waxaan rumeeyey billaahi alla ayaan rumeeyey wa bimaa jaaa wixii yimidna waan rumeeyey can rasuul can ah, aamantu billaahi allaan rumeeyey wa bimaa can illaahi soo wa bimaa shayna waan rumeeyey jaaa yimid can illaahi alla xaggiisa ka yimid calaa muraadi illahi maka ah, ayib waa ii khalday anig aamantu waan rumeeyey billaahi allaan rumeeyey wa bimaa shay kastana waan rumeeyey jaaa yimid canillaahi alla xaggiisa ka yimid oo qur-aanka ku yimid calaa muraadi illaahi alla doonitaankiisa iyo qasadkiisa siday tahay baana ku rumeeyey siduu alla u watay ee u rabay baana u rumeeyey wa aamantu waan rumeeyey birasuuli illaah rasuulka allana waan rumeeyey wa bimaa shay oo dhanna waan rumeeyey jaaa yimid can rasuulillahi rasuulka ilahi xaggiisa wixii ka yimidna waan rumeeyey calaa muraadi rasuuliillah rasuulka ilaahay ujeeddadiisa iyo muraadkiisaanan ku rumeeyey aarkaa waynu soo sheegnay soo ma ayb yani waxa wey waa asar aada u qiimo badano wuxuu sugayaa wax kastoo qur-aanka ku yimid waan rumeeyey wax kastoo sunnada nebiga sugan ku yimidna waan rumeeyey waxaanan ku rumeeyey sidii alla u rabo ee muraadkiisaa iyo macnaha uu wato sida uu nebigu raba iyo macnaha uu wato sidaasaan ku rumeeyey ayb waxay tilmaamaysaa bay leeyihiin imaamku inay sifaatku macaani leeyihiin laakiin macaanida uu alla rabo iyo midka ahlulkalaamka iyo falaasifada iyo mutafalsifadu ay wataan waa kala gedsan yahin kaa alla uu wata iyo kaa rasuulku wataan ku rumeeyo wy macnaha sidaas weeyaan ayb waalaa haada kaa korkiisa calaa haada kaa korkiisa oo sifaatka wixii sugnaada in la suga oon la faragelinin ah calaa haada kaa aan soo sharaxnay korkiisa ayay daraja ku socdeen oo ku tageen asalafu salafkii ku tageen kelimatu daraja waxaa la yidhahdaa dabbana waa la yidhahda waa tukubidda tartiib markaad u socoto waxaa kaloo loo isticmaalaa markaad jaranjarada fuulayso socodka aad soconaysana waxaa la yidhahdaa daraja waa la yidhahda ayib adiga way ku tageen way ku socdeen baa lawada wacalaa haadaa kaa korkiisayna daraja ku socdeen oo ku tageen asalafu salafkii ku tageen wa a'immatu alkhalafi iyo khalafka a'immadiisa yacni raggii dambe culimmadoodii lagu dayanayey khalafku waa raggii dambe waa diddu salaf salafku waa kuwii hore khalafkuna waa kuwii dambe a'immadana waxaa la yidhaahdaa waa ruuxa lagaga dayda khayrka imaam la yidhahda marka raggii dambe ee dib ka yimid raggoodii khayrka lagaga dayan jiray ee culimmadaha la raacsanaa iyo culimadii horeba saasay ku tageen kulluhum dhammaantood muttafiquuna cala aliqraar saas way maanaa salafka waxaa la yidhahdaa eh, muxuu ahay eh, oo loo yaqaana marna eh, fatra zamaniya baa loo isticmaala marna manhaj baa loo isticmaala kelimadu marka fatra zamaniya loo isticmaalayo waxaa loo isticmaalaa saddexdii qarni ee nebigu ammaanay sal alay slam selafka kuwaasale waa saxaabada iyo ardadoodiiyo taabiciina iyo ardadoodii oo taabiciinta iyo kuwa ardadoodii oo taabiciintii taabicu taabiciintii ee kasii dambeeyey adiga saddexda qarni ma wada gaadhaysaa mise saddexda qarni waxbaa ka dhimanaanaya khilaaf baa jira laakiin fatra zamaniya salaf haddii la yidhaahdo fatradaa horay ku dhacdaa dadkii noolaa saxaabadii iyo ardadii ka dambeysay dad ka dambeeyey macnaha marna kelimada waxaa loo isticmaalaa kelimatu salaf salaf waxaa loo isticmaalaa lidilaalati cala almanhaj yacni manhaj iyo dariiq iyo fikir iyo madhab dad haysta waktigay doonaanba ha yimaadee baa marna loo isticmaala macnahaana waxaa loo macnaha markii loo isticmaalaya waxay noqonaysaa saxaabadii iyo dadka dariiqooda maraya ilaa qiyaami saaca ummadda ruuxa ugu dambeeyana ha noqdeen dadkaasaa salaf la yidhahda marka zaman kuma xidhna laakiin waa manhaj iyo caqiido iyo fikir waay xilliguu yimaadaba ruuxuu yimaadaba hadduu fikirka haysto salafkii waay macnahana waa loo isticmaala man macnahana waa loo isticmaalaa labada macnoba waa sax labada macnoba waa sax dadka marka sunnada haystaay ee dariiqa haystaay yani waladiina tabacuuhum biixsaanin weeyo qoladaasi waxay geli karaan markuu manhajku u saxsan yahay self waa lagu ilaaqi karaa walow ilaaqa kelimatu self in lagu ilaaqay ay dambaysay oo isticmaalka kelimadu ma horreynin ah, ma horreynino yani waxa way xilligii muxuu ahaayey muxuu ahaay saxaabada iyo lama isticmaali jirin dib bay ka timi laakiin sideedaba kelimaadka isticmaalkooda wuxuu soo kordhaa markay firaqda lunsani kelimaad khalada keenaan ayaa culimmada sunnadu waxay ku qasban yihiin inay keenaan kelimaad ay ay ku saxayaan afkaarta ay qoladani keeneen masalan waxaa timid kelimada la yidhaahdo khalqu lqur'aan khalqu lqur'aan saxaabadu kama hadlin markay muctazila keentay qur-aanku waa makhluuq oo kelimatulkhalqi ay timid way culimmadu way ka hadleen oo way kelimadu isticmaaleen markay firaqdu keeneen istawa intay bedeleen yani istila ay ku bedeleen baa waxay keeneen istawa cala alcarshi bidaatihi kelimatu daatihi dib bay ka timid waxayna ugu talagaleen inay ku radiyaan shubhadan waxaa timid baa-in min khalqihi bay qaarkood isticmaaleen dib bay isticmaalkeedu ka timid goortay u baahdeen bay isticmaaleen marka kelimaadka isticmaalkoodu kolba baahibay ku timi saas daraaddeed baa ay dhici kartaa inay jirtaan kelimaad ay isticmaaleen taabiciinta saxaabaduna ay isticmaaleen ay isticmaaleen aimadii dambe aynan taabiciintuna isticmaalin leanna waktigoodii bayna u baahanin saasay marka ku imaanaysaa macnaha marka kelimada salafka iyo isticmaalkeedu waa dambeeyey laakiin xaqiiqadaasay ka turjumaysaa amaa khalafku min xaysu zaman haddii la yidhaahdana waxay ku dhacaysaa saddexdii qarni dadkii ka dambeeyey min xayu lmanhaj haddii la yidhahdana waxay ku dhacaysaa nin walboo khilaafsan dariiqii saxaabada iyo jidkoodii saas macnaha ayaa khalaf marka lagu ilaaqi fakhalafa min bacdihim eh? khalfun adaacu salaata watabcu shahawaat wax wax ka dambeeya oo laga horreeyey oo qolo ka horraysay ka dabayin baa khalaf kamid ah. khalafku marmar waxay u timaadaa waa kelimatu dami bay noqotay ah. yani khuluuf ka dhina khuluuf marka calaa haadaa bay daraja ku socdeen oo ku tageen asalafu salafkii wa a'immatu lkhalaf saasay iyaguna ku tageen a'immatu lkhalaf marka la leeyahay salafku waa isku raacsan yihiin laakiin a'imatu lkhalafka raggooda rag waaweyn ayaa halkaa maray in badan oo ka midana fikirkaasay taqriirin jireen laakiin in badan oo ka mida a'immada khalafka fikirkii muta'akhiriinta ee khalafka iyo firaqda daallada abaa ah la tegey oo nin wax kaga ta'asura wax yar iyo nin wax weynba kaga ta'asura ayay noqdeen intooda badanna ijtihaad baa u geeyey maynan u qasin hawana uma geynina ijtihaad iyo khayrdoon baa u geeyey hada wabilahi tawfiq sal allah waslm ala nabiyina mxamed wala alihi wasaxbi waslm